بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله باب النعت النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره tqul qama zayd alcaaqil wara'aytu zayda alcaaqila wamarartu bizaydi alcaaqili waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii ajrumiga ahaa gaar ahaan baabkii marfuucaat lasmaa ayaynu kusoo guda jirnay markaa marfuucaat lasmaa sheekhu cadadkooda waxa uu ka dhigay waa toddoba buu inagu yidhi toddobadii waxaynu soo qaadanay lix baan qaadanay soo saamay waxaynu qaadanay faacilkii waxaa kalaynu qaadanay naa'ibu faacilkii waxaa kalaynu qaadanay mubtadihii waa saddex waxaa kalaynu qaadanay khabarkii waa afar waxaa kalaynu qaadanay ismu kaana waxaa kalaynu qaadanay khabaru ina waa imisa waa lix markaa baabkeenii xalay wuxuu ka warramayey isagoo shan masale ma yahayn shantaa masalo keliya cashirkeennu waxa khuseeyey ismu kaana iyo khabaru ina khabaru kaana iyo ismu inna iyo mafcuulaadanna mansuubaat lasmaa bay kamid yihin wa min mansuubaati اlasmaa laakiin muxuu halkaa ugu sheegay waa min baabilstidraad bay culimmadu idhahdaan faa'idada ayuu inoo dhamaystirayay maadaama nawaasikda ay yihiin ayuu iswada raacinayey e marfuucaadda keliya waxa kaga jiray ismu kana iyo khabaru ina waxaa lagu odhan karaa dee mafcuulaadana waaba mansuubaadii maxaa keenay halkan waa min baab listidraad bay dhahdaan culimadu faa'iidadunbu sheekhu inoo dhamaystiraye laakiin iyaga meeshoodu waa mansuubaadda sheekhu baabkan wuxuu kaga warrami doonaa saddex masalou baabkan kaga warrami doonaa saddexdaa masalo ee uu kaga warramaya waxa ay yihiin dikru ma yatbacu fiihi nactu almancuuta waa masalada koowaad dikru maa yatbacu fiihi nactu almancuuta nactigu mancuudka waxa uu ka raacayo waa masalada koowaad ee baabkan uu kaga waramayo masalada labaad ee uu kaga waramayaa dikru aqsaami almacrifa macrifada qeybaheedana sheekhu waa ku tilmaami doonaa masalada saddexaad ee uu kaga waramayaa waa dikru tacriifi nakira nakiradana wuu inoo qeexi doonaa sheekhu raximah llah marka wuxuu yidhi isagoo taa ka waramaya baabu nacti nactiga baabkiisii haadaa maxalu annactu nactigu taabicun raaco weeyi lilmancuuti ka laga nactiyeynayo ayuu raacayaa fii rafcihi mancuudka rafcihiisa rafcaha dhexdiisa ayaa uu ku raacayaa wa nasbihi mancuudka nasbihiisa nasbaha dhexdiisa ayaa uu ku raacaya wa khafdihi mancuudka khafdihiisa khafdaha dhexdiisa ayaa uu ku raacaya wa tacriifihi mancuudka macrifayntiisa macrifada dhexdeeda ayaa uu ku raacaya wa tankiirihi mancuudka nakirayntiisa nakirada dhexdeeda ayaa uu ku raacaya taquulu waxaad odhan tusaalihii qaama waxa istaagay zaydun zayd ayaa istaagay zaydkii alcaaqilu caqliga lahaa wa ra'aytu waxaan arkay zaydan zayd baan arkay zaydkii alcaaqila caqliga lahaa wa marartu waxaan soo maray bizaydin zayd baan soo maray zaydkii alcaaqili caqliga lahaa marka nactiga xagga luqada waxaa lagu idhaahdaa wasfu shayi bima huwa fiihi in shayga lagu sifeeyo oo lagu tilmaamo waxa uu ku sugan yahay ee uu ku tilmaaman yahay min xayu luqa saasaa la dhahdaa nactiga <clears throat> marka wasfi iyo sifo iyo nacti waa isku macno waa isku macno haddaad maqashaan wasfi iyo sifo iyo nacti macnahoodu waa mid keliya wey macnahoodu mid keliya wey nacti markaa waa tilmaame tilmaame af soomaaliyaan waa sida mancuutna waa la tilmaame nacti waxaa kaloo la odhan karaa sifo haddaad sifo maqashid ama nacti aad maqashid waa isku mid oo waa ismiga dambe ismiga horena mancuut baa la dhahdaa waa ka la tilmaamayo haddaad mawsuuf maqashidna waa la mid kolkaa mawsuuf iyo mancuut waa isku mid oo ismiga horey ku dhacaan nacti iyo sifana waa ismiga dambe taabica oo mid bay ku wada dhacaan oo iyaguna waa isku mid marka nactigu waa tilmaame mancuudkuna waa la tilmaame oo hadda markaad leedahay jaa zaidun zaid baa yimid dee zaid waa mancuudka la tilmaamayo waxa uu ku tilmaaman yahay ee uu ku sifaysan yahay baa la sheegaya alcaaqilu marka aad tidhaahdid alcaaqilu waa tilmaantii tilmaamaysay mancuudkan hore ee zayd ah oo ah sifatulcaqli baad u sugtay zayd ood ku tilmaantay marka nactiga culimadu labay uqaybiyaan nacti xaqiiqiya iyo nacti sababiya uqaybiyaan kolle kutubta idin qoraysa kitaabku idin qoraya waan soo khulaasaynana waa nacti xaqiiqiya iyo nacti sababiya nactiga xaqiiqiga ah waxaa la dhahdaa maa rafaca damiiran mustatira yacuudu ila lmancuuti maa rafaca damiran mustatiran yacuudu ila lmancuuti waa waxaa rafciya damiir qarsoon una noqonaya mancuudka hore tusaale cashirkeennan eeg qaama zaydun alcaaqilu soo ma aragtan imika alcaaqilu waa nacti nactigan alcaaqilu ihi waxa ku hoos lamaan oo ku hoos jira damiir mustatir ah damiirka mustatirkaa ah, qarsooni wuxuu unoqonayaa zaydka hore ee mancuudka ayuu noqonaya zaydka hore ee mancuudkaa ah ayuu unoqonaya marka eeg qaama zaydun alcaaqilu huwa weeyaan ila alcaaqil waa ismu faaciloo damiir baa ku qarsoon markaa damiirka qarsoon yuu unoqonaya mancuudka hore ee zayd ayuu noqonaya ka maxaa la idhahdaa nactun xaqiiqiyun ba la idhahdaa tacriifkiisu waa sida waa inuu ismiga nactiga ahi u rafciyo damiir qarsoon una noqonaya mancuudka hore waa basid bay la tahay wa ma rafaca damiira mustatira yacuudu ila lmancuuti waa ka xaqiiqigaa ah weeyaan oo hadda jaaa zaydun alcaaqilu marka aynu nidhaahno alcaaqilu waa nacti yuu nacti u yahay zayd wuxuuna rafciyey damir mustatira oo qarsoon una noqonaya mancuudka hore ee zayd ah marka xaqiiqi weeyaan inta meesha noogu qoran tusaalayaasha intiba waa wada xaqiiqi ka labaadna waxaa la idhahdaa sababi sababi baa la dhahdaa sababigana si aad u sii fahantaan waxaa la dhahdaa maa rafaca wuu dhigayaa kitaabku isman dhaahiran muttasilan bidamiirin yacuudu ila almancuuti waa waxaa rafciya ismi dhaahir ah, lana xidhiidhsada damiir u noqonaya mancuudka hore eeg wuxuu rafcinayaa nactigani ismi daahira ka dambeeya ismigan dhaahirka ah ee ka dambeeya ee uu rafcinayo waxa ku daba dhegan damiir damiirkan ku daba dhegan iyuu unoqonayaa mancuudkii hore u noqonaya tusaaleaad ku fahmiye waxa lagu yidhi jaa zaydun alfaadilu abuuhu baa lagu yidhi jaa jaaa zaydun alfaadilu abuhu iminka jaa zaydun waa ficil iyo faacil zaydka hore waa mancuut ama mawsuuf labada magacba isaga iskale alfaadil baa kuu timid alfaadil waa maay waa nactigaynu u socnaayo caawa cashirkeenu yahay soo ma haddaba alfaadilu maxaa ka dambeeya abuuhu faadil oo ismi faacila rafciye abuuhu ismiga asmaaulkhamsaa abka maxaa xagga dambe kaga daba dhegan damiirde abuuhu muna damiir ku xidhiirsanayn damiirkaas yuu unoqonayaa abuuhu ay abu zayd yuu unoqonayaa haddii aad aragta nacti caynkaas oo kale a ah, waa nacti sababiy ad ohanayso sababiyun wuxuu rafciyey ismi daahir oo afku ismi daahir wuu muuqdo adiga arkaya ismi daahir laakiin ismigaa daahirka ee uu rafciyey waxa ku daba dhegan damiir una noqonaya mancuudka hore farmina ba culimo aad buu ufududiya ma rafaca isman daahira mutasila bidamiirin yacuudu ila lmancuuti saasaa la odhanaya markaa faadil waa nacti zayd buu nacti u yahay abkuna waa faacil faadil u leeyahay waxaana loo idaafeeyey ha u noqonaysa mancuudka hore ee zayda mayna basidayn markaa tacaariiftooda labadaa weya nactiga labadaasa loo qaybiya nactun xaqiiqiyun wa nactun sababiyun haddaba nactiga xukunkiisu waa maxay nactigu mancuudka wuxuu ka raacaa icraabtii saw awjuhul icraab ka garan maysaan rafcadii nasbadii iyo khafdadii waa ka raacaya oo mancuudka horea la eegayaayo mancuudka hore haddii uu marfuuc yahay nactiguna muxuu noqonaya marfuuc buu noqonaya tusaale waa ka sheekhu kuu tusaaleeyey wuxuu ku yidhi qaama zaydun alcaaqilu muna ka odhan alcaaqilu imika waa nacti mancuudka hore ee zaydka ayaa marfuuca oo faacil ade nactigina muxuu noqonaya de marfuuc buu noqonaya icraabtiisii qaama ficlun maadin mبنiy عlى الفتح la mحل lh min الإعrاab لأnhu فiعl maad زayd faacil marفوuع bqاm وcalaamaة rفع dmة ظاahiraة عlى akhirh لأnhu اسm mfrad mنصرف alcaaqil nct والnct yتبع الmancuuta fي rفعihi وcalaamaة rفع dmة ظاahiraة عlى akhirhi mayna basidayn waa isagiyo marفuuca haddii uu mansuub yahayna mansuubu noqonaya ra'aytu زayda alcaaql waa khalad ra'aytu zaydan alcaaqilu ah, iska ilaali alcaaqila baad odhanaysa waad kordhigaysaa marka alcaaqiladani waa maxay waa nactun wannactu yatbacu almancuuta fi nasbi wacalaamatu nasbi farxatun daahiratu cala akhirihi haddii uu majruur yahayna ama makfuudna makfuud buu noqonaya tusaale sheekhaa kuu qora wuxuu ku yidhi marartu bizaydin alcaaqili alcaaqili waa maxay waa nacti wannactu yatbacu lmancuuta fii khafdihi wacalaamatu khafdihi kasratu daahiratu al akhiri culima mayna basidayn samabigina uu kugu hoos lamaaya intaasoo dhan haddaba eeg soo khulaaseeyo nactigu haddii uu yahay xaqiiqi afar buu ka raacayaa toban nactigu haddii uu xaqiiqi yahay afar buu toban ka raaca afar buu toban ka raaca nactigu haddii uu sabab yahayna labu shan ka raaca laba ayuu shan ka raaca waa sida khulaasadiisu waa inta nactigu haddii uu xaqiiqi yahay afar buu he ayuu toban ka raaca eeg awjuud craabku waa imisa sow saddex maaha jismigii naga saar ficil kuma jire maxay noo saaray sow saddex maaha saddexdaa awjuud craabkaa saddex dhe mufrad iyo didayhi mufrad maxay nooga soo horjeedi jire waynu soo dhiganay taniy iyo saddexdaana uge lix maynayn waa yahay waxaa kalood ugeysaa mudaker iyo muanas sideed mayn ahayn macrifiya nakiro toban mayn toban tobankaa haddaba nactiga xaqiiqigiihi afar buu ka raacayaa toban baa la odhanaya ya tusaale jaaa zaydun alcaaqilu jaaa zaydu alcaaqilu ma nacti xaqiiqiya mseda sababi horta waa inu kala caddaado waa xaqiiqi dee soo ma maa isman dhaahiran isman mudmaran yacuudu damiiran mustatiran yacuudu ila lmancuud soo ma ila damiir baa kuwas qarsoone haddaba eeg mancuudka hore muna rafcisnayn owjulcraabki muxuu ka asdaa rafco mufrad iyo labadii ka soo horjeeday muxuu ka asdaa mufrad mudakr macrifiye nakre muxuu ka haystaa macrifo nactigana afartaa wa inad ka heshid marka alcaaqilu awjuhulciraabki muxuu ka haystaa rafco mufrad iyo labadii ka soo horjeeday muxuu ka haystaa eh, ah, mufrad mufrad buu ka haystaa soo mudakr iyo muanafna mudakr eh, macrifiye nakirana macrifo marka afar buu ka raacay toban be wayna saa ufahantisha afar buu ka raacay ayuu toban ka raacay marka nactiga xaqiiqiga isagu waa sida haddaynu nidhaahno marartu bizaydin alcaaqili zayd muxuu ka haystaa tobanka dee tobanka kuma wada kulmi karaana afar unbu haystaa awjuulciraabkii muxuu ka haystaa kasro macrifi iyo nakirana macrifo mufrad iyo dudayhina mufrad mudakar iyo muanasna nactigina intaasun ugu hagaag waa isagii oo macrifa nakiro aynu keenno jaaa rajulu caaqilun ah, jaaa rajulu caaqil aad muna ufududayn uu fududyahay la jaaa rajulu caaqilun rajulun tobankii afar un baad ka eegeysaa ila waa xaqiiqiya naxtiga ka dambeya waa xaqiiqi le haye awjud craabki muxuu ka hayaa rafco mufrad iyo didayi muxuu ka hayaa mufrad nakiriyo macrifo nakiro mudakr iyo muanas caaqiluna intiun adaba ka dayda caaqiluna intiun baa laga daya hadda waad fahamtay melat nactiga xaqiiqigii afar buu ka raacaa ayuu toban ka raacaa waxaa ku yimid nactigii sababiga isagu labu shan ka raacaya labu he shan ka raacaya rafcadii iyo nasbadii iyo khafdadii mid buu ka raacaya tacriif iyo tankiirna mid buu ka raacaya shan baa hadhay sooma ma ya mayna shan soo hadhay shantaa kale mufrad iyo labadii ka soo horjeeda muhani iyo jamci mufrad buu isagu laazima lama tasniyo lamana jamciyo maxaa soo hadhay tadkiir iyo taniis baa soo hadhay soo ma tadkiirka iyo taniiska waxa loo ega isagu ismiga dambuu godayo ila ismi buu isagu godaya daahira soo ismigaa dambe uu godayo ayaa isaga loo eegaa tusaale tusaalead ku fahmaysaay waxaan odhanaynaa ra'aytu alwaladayni alcaaqila abuuhuma maxaan idin idhi ra'aytu alwaladayni alcaaqila abuuhuma away mancuudki ra'aytu alwaladayni a mancuudki waa alwaladayni dhade ili waa alwaladayni mancuudki nactigiina me alcaaqile wey alcaaqile wey saxiix ma sababiyaba horta mise waa xaqiiqi waa sababi oo alcaaqila maxaa kasii dambeeya ismi daahira oo wata damiir u noqonaya mancuudka hore aad buu fuduyaa culimay haddaba eega alwaladayn waa maxay muxuu ka haystaa awjuhul craabki nasb de waa musane soo jam ya waa musane soo ma alwaladayni waa musane haye muxuu ka haystaa awjuhul craabki nasbu ka haystaa baad igu tir waxaad ka warantaa tacriif iyo nakiro nakiradii iyo macrifadii macrif u haystaa waa alwaladayni dee albaaba ku jirta soo ma haysto haye haddaba waxaynu eegaynaa nactiga so alcaaqila ma alcaaqila waa nacti muxuu ka haystaa wujuud icraabkii nasbo kahoruu ka hayst kahoruu ka raacay ma aragtid kahoruu ka raacay muxuu ka haystaa macrifiya nakiro kahoruu ka raacaya haye macrifu ka haystaa maxaa soo hadhay mufrad iyo bidayhi labadii ka soo horjeeday muxuu ka laazimay mufrad mufrad buu ka laazimay sheekh limaada alwaladayn waa tasniyo alcaaqilayni lama odhan day alcaaqila baa la odhanaya iska ilaali haddaba fahanteen ma alcaaqila baa la yidhi isaga mancuudka horena muxuu ahaa alwaladayni buu ahaa muxuu ka laazimay mufrad iyo labadii ka soo horjeeday ifraad buu ka laazimay dha tadkiirkii iyo taaniifkiina tadkiirka iyo tacliifkana xagga ka dambaysa ad eegeysid abuu waa maxay xagga dambe u eeganaya de mudakir sooma waka ismiga ka dambeeyaa loo eegaya ismiga ka dambeeya ayaa loo eegaya marka waka nactigu haddii uu sabab yahay labubu isagu shan ka raacaya awjuud icraabki wuu ka raacaya macrifiya nakirana wuu ka raacaya laakiin mufrad iyo labada ka soo horjeeda mufrad buu ka laazima taniif iyo tadkiirna ismiga dambe e u rafcinaya loo eega haddawad fahamta mayla tahay ka dambe u rafcinaya hadduu muanaf yahay muanaf buu noqonaya hadduu mudakar yahayna mudakar buu noqonaya culima mayna basidayn waa yahay isagii oo muanaf noqday ra'aytu alwlaada alcaaqilata ummuhum ka warrama sida mancuudkii waa awjul icraabkii muxuu ka haystaa nasbo macrifiya nakirana macrifo nactiga haddaba eega alcaaqilata baa la yidhaha alcaaqilata xagga hore kama waafaqayo laba keliya buu ka waafaqaya labadaasi waa maxay awjul icraabko nasbadii wuu ka waafaqay macrifanimadiina wuu ka waafaqay laakin mufradiyo diday muxuu ka laazimay dee mufrad buu ka laazimay alcuqalaa baa la odhan laha di kale ya tadkiirki iyo taniifkiina agga dambaa leegaya un baa ka dambaysa alcaaqilata marka waa inanu idhahno alcaaqila ska ohan waa khalad hadda waan fahnayla tahay nactiga xaqiiqigii afar buu toban ka raaca nactiga sababigiina labuu shan ka raaca hadalka ugu iska adadagi lakin intaasan kaga baxana insha alla ya intaasan ku daynayna laqmada annactu nactigu taabicun mid raacayo weeyi lilmancuuti ka mancuudkaa ah ee la nactiyaynayo ee la tilmaamayo fii rafcihi ay fii rafci lmancuuti mancuudka rafcihiisa rafcaha dhexdiisa ayaa ku raacaya wa nasbihi ay wa nasbi lmancuuti mancuudka nasbihiisa nasbaha dhexdiisa ayaa ku raacaya wa khafdihi ay wa khafdi lmancuuti mancuudka khafdiisa khafdaha dhexdiisa ayaa ku raacaya wa tacriifihi ay wa tacriifi lmancuuti mancuudka macrifayntiisa macrifaynta dhexdeeda ayaa ku raacaya wa tankiiri ay wa tankiiri lmancuuti mancuudka nakirayntiisa nakiraynta dhexdeeda ayuu ku raacaya taquulu waxaad odhanaysaa qaama waxa kacay zaydun zayd baa kacay zaydkii alcaaqilu caqliga lahaa huwa zaydkuba waa nactigiyo xaqiiqiya afartiiba uu kaa raaco adiga arkay wara'aytu waxaan arkay zaydan zayd baan arkay zaydkii alcaaqila caqliga lahaa iminkana uu ka raacay wamarartu waxaan soo maray bizaydin zayd baan soo maray zaydkii alcaaqili sababigii sheekhu inoomu taabanba sababigii inoomu taabanba halkaa hal masalo ku sheegay halkaa masalo ku sheegay waa maxay dikru fiihi annactu almancuuta nactigu mancuudka waxa uu ka raacayo nactigu mancuudka waxa uu ka raacaya baan idinku yidhi labaynu u qaybinaynayo xaqiiqi iyo sababi xaqiiqigu afar buu toban ka raaca sababiguna labuu shan ka raaca hal masala kaa baxday oo ah dikru maa yatbacu fiihi nactu almancuuta culma mayna basidayn oo aad u fudud masaladii labaad buu doonaya inuu inoo sheego oo ah dikru aqsaam lmacrifa macrifada ayuu qaybinaya haddee lag haa ka sheekhu nacti uba ka sheekeniye macrifiyo nakiro muxuu meesha kala soo doonay macrifi iyo nakiro meesha kala soo doonay waa inaad maskaxda soo jeedisid iminka waxaynu soo lahayn macrifiyo nakiru ka raaca ma dee macrifadiiy nakiradii wa inad beratid macrifadiiy nakiradii laftoodii waa marka wuxuu yidhi wlmacrifatu macrifadii khamsatu ashyaaa shan shay weeyi alismu ismigii weeyi ismigii almudmaru mudmarka wadalika tusaale naxwu ana iyo wa anta weeyi walismu ismigii weeyi ismigii alcalamu calamkaa wadalika tusaale naxwu zaydun weeyi iyo wamakata walismu ismigii weeyi ismigii almubhamu mubhamkaa wadalika tusaale naxwu haadaa kan iyo wahaadihi tan wahaulaa iyo kuwan walismu weeyi alladii ismigaasoo fii ay istaqara fiihi dhexdiisa ay ku sugnaatay alalifu alif walaamu iyo laam wadalika tusaale naxwu rajulu wlghulaamu weeyi iyo wamaa kii weeyi udiifa la tiiriyey ay huwa maaga ilaa waaxidin mid loo tiiriyey midka oo min haadihi tani kamida tan alarbacati afarta wuxuu doonaya halkan inuu kuu sheego macrifadii macrifo sheekhu raximah llahu tacaala muu tacriifin lam yucarif ilmusanifu almacrifata kama carafa nakira sida nakirada uu u qeexi doono macrifadii muu qeexina aqsaamteedii unbuu kuu tiriyey su-aashaa horaynu usoo baranay jawaabteeda su jawaabteeda horaynu usoo baranay culimay ya soo ma yaa xasuusan haye idaa kaana shayu maxsuura bilcaddi istagnaw can xaddihi waana saa uxasuusnaataan shayga haddee tiro lagu koobi karo waa laga kaaftoomaa in laguu tacriifiyo oo lagu qeexo dee wuxuuba kuu sheegay tiradeedii buu kuu sheegayaa markaa qeexitaankeegii uma baahnid qeexitaankeegii uma baahnid markaa sheekhu wuxuu ina waa shan laakiin sida xaqa ah ee sawaabkii waa toddoba waa toddoba wey kitaabkii naasi bayt bu xagga hoose idinku dhigaya ma ya muna dhigin bayt ah, ina almacaarifa sabcatun fiiha sahlun ana saalixun da malfata bni ya rajul buu odhanaya ah, macaariftu waa fudayd b waa toddoba fudayd baana ku sugan buu in la xifdiyo wuxuu u ana waa damiirkii wuxuu ku xigsiiyey saalixun waa calamki ana saalixun dha waa ismu ishaarihi ana saalixun dha ma waa ismigii mawsuul alfata waa ismigii asha ku jiray ana saalixun dha ma alfata ibni waa kii loo idaafeeyey intaan soo sheegnay mid kamid loo idaafeeyey ya rajulu waa nakiradii maqsuudadahay baydkaasuna iska xifdiya marka macrifadu waa toddobadaa weeyi sheekhu laakiin shan buu tilmaamay mid sidiisaba wuuga tegay nakirada maqsuudada ah midna wuxuu kugu hoos ibhaamiyu kugu hoos duuduubay alismu lmubhamu ayay laba ku guda jiraan ismu ishaarihii iyo ismigii mawsuul baa ku guda jira halkaa midna wuu ka tegay oo nakirada maqsuudada waka maxamed ibnu maligna kitaabkiisa kaafiyada ee alifyah laga soo gaabiyu ku nadmiya toddobada wuxuu idhahdaa famudmarun acrafuhaa uma alcalam faduu ishaaratin famawsuulun mutam faduu adaatin famunaada cuyina faduu idaafatin bihaa tabayana buu idhahda toddobadaba isagu halkaasu ku sheega waan gaari doonaa insha allah lakin halkaa baydin baad iska xifdiyeysa waa yahay waxa u horeeya waa damiirkii ismigii labaynu uqaybinay nakiro iyo macrifo macrifadiibuu kuu sheego wuxuu ku yihi macrifadu waa shan waxaynanu nidhi sida xaqa ah waa toddoba mid wuu ka tegeyba sheekhu oo nakirada maqsuudada wuu ka tegey midna wuxuu kugu hoos ijmaaliyey mubhamka haddaynu tafsiilinana waa laba oo ismu ishaarihii iyo ismigii mubhamkiiba eh, ismigii mawsuul baa kugu guda marka waxa u horeeya oo uu soo horeysiye waa damiirkii damiirna waa la idhaahdaa mudmarna waa la idhahdaa kaad rakidba inta baad isku soo martay male damiirna waa la idhaahdaa mudmarna waa la idhahdaa culimay dee isagu ma uma baano maynaan soo tacriifin maxaa la odhan jiray ma dalla calaa musamaahu biqaydi takalumi aw ilkhitaabi aw ilgayba mutakalim labay ahaayeen mukhaatabkuna shan bay ahaayeen aybkuna shan bay ahay waa intii aad soo baratay un haddaba damiir haddeed maqashid waa ismu master weeyaan admarada rubaacigaa sarfigeyna ku baran doonaayo ismu masterkeedii weeyaan haddeed mudmar maqashidna admarada rubaacigaa ismigeegii mafcuul weeyaan insha alla waynu gaari doona waynu gaari doonaa insha alla maxaa inoogu xiga caalamkii dhade muna caalamka kugu xigi caalamkaa ku xiga waayahay calamna waxa la idhaahdaa xagga luqada calal jabal baa lagu idlaaqa idlaaqaan fara badan buu leeyahy laakin waxa la idhaahdaa ma yucayinu musamaahu bila qarina ama ma yucayinu musamaahu muطlaqan waa waxa musamaha iyo cidda lagu magacaabay cayimaya iyadoo wax qarinin la socon hadda zaydun marka aynu nidhaano dee daatadii loo dejiye isla markaa waad ka dhex fahmaysaa kale uma bahni maad u baahan tahay ma uma bahni magacaantan dhan hadda wada carab soo ma maaamaalisa wuxuu ka cabiraa wuxuu idhaa ismu yucayin lmusama mulaqan calamuhu ka jacfarin wakhirnaqa buu odhan doonaa insha alla marka maxaa la dhahda wa ma yucayinu musamaahu mulaqan baa la dhahda calamkii waa kaa culimay labuu qaybiyo wuxuu noqon karaa calamu shaksi calamu jinsina u noqdaa marka caaqil waa loo isticmaali karaa sida hadda zaydun oo kale hayru caaqilna waa loo isticmaali karaa sida maka oo kale sida maka oo kale maxaa inoogu xiga ka saddexaad waa mubhamkii de muna mubhamkahayn waa mubhamkii mubhamkana waynu soo tacriifinay ya tacriifkiisi muxuu ahaan jiray ma dalla calaa musamaahu biqayd lishaarati aw isilati biqayd lishaarati ileyh aw isila waa waxa kugu tusiya waxa loo dejiye wuxuu kugu tusinaya musamihiisa lagu magacaabay ishaaro ama silo fartaad ku fiiqaysa ismi ishaaraha ismiga mawsuulna silaad raacinaysa silo ayaad raacinayso jumlaad ka dambaysiinaysa marka ismu ishaare iyo ismigii mawsuul ba halkaa inoo soo guda gelaya culimoy waka ka soco waaba mubhame macrifona waad ka sheekaynaysaaye waxaa ismiga mubhamka haddana see macrifo loogu magacaabi karaaba lagu odhan karaa moogta insha allah xagga daban ku gaari doonaa saxiix walalah xagga daban ku gaari doonaa insha allah haye maxaa inoogu dambeeya oo kugu xiga ya waa alif iyo laam soo ma alif iyo laamka la geliyey ka adaadkaasi la geliyena ashaasi waa tay mucarifada hayda tacriifinaysay ee kaasina isna macaariftuu ku jiraa ismi kastoo alla la xidhiidhiyo kadibna tacriif ay ka faa'iidayso waxaa la odhanaya waa macrifo tusaale rajulun baad haysay sow nin mu ahayn algeli alrajulu ninkii haye muna macrifo noqon maxaa marifo ka dhigay ashana macrifo ka dhigtay kitaabun baad haysay nakiruhaa alkitaab marka lagu dhaha waa macrif ka shanaad waa bilijmaal bitafsiil hadayn ku wadnana waa kii lixaade soo ma ile laba soo hosgeline waa ismiga loo tiiriyey afartan mid kamid a ama shantan mid kamid a ijmaal waa afar tafsiil ahaanna shan bay noqonaysaa shan bay noqonaysaa shantaa mid kamida ka loo tiiriyo maxaa la odhanayaa waxaa la odhanaya isaguna waa macrifo weeyaan oo ayuu ka kas ayuu ka kasbanaya tacriifka ya mudaaf ilayga dade waka mudaaf ilayga dambu ka kasbanaya de mudaaf ilayga dambe tusaale damiirka u horeeyey damiiru idaafeeyo ismi nakiraha hulaamun kaafu idaafe hulaamuka ismi calama u idaafe hulaamu zaydin aye ismu ishaare u idaafe hulaamu hada rajul haye ismi mawsul idaafe ulaam ladi kii ashawate idaafe ulaam rajul wakade ulaamkan hore waa nakiro laakin maxaa macrifeynaya macrifada halkuu ka kasbanayaa mudaafireyga dambade mudaafireyga dambea shantii mid kamid a culima mayna basidayn aad buu basiid u yahay haddaba macaariftaasi aynu soo tirinay yaa ugu macrifo badan macaarifta aynu soo tirinay yaa ugu macrifo badan macrifta aynu soo tirinay waxa ugu horeeya mudmarka soo ma mudmarka ugu macrifo badan mudmarka ayaa ugu macrifo badan saasay u tartiibsan yihin acrafuha damiiru bacdahu lcalam fasmu ishaaratin famawsuulu atam wa bacdahu hulaami wاlmudaafi fii rutbat ladi lahu yudaafu ila ladi udifa lidamiiri fainahu kalcalami shahiiri waxaa ugu macrifo badan damiirka maxaa ku xiga calamka maxaa ku xiga ismu ishaara maxaa ku xiga mawsuulka maxaa ku xiga kaasha wata maxaa ku xiga mudaafka loo idaafiyey mayna basidan saasay u kala macrifo badan yihin damiirka laftiisa wuu sii kala macrifo badan yaho waxa u macrifo badan mutakalimka maxaa ku xiga mukhaadabka maxaa u dambeeya haa'ibka acrafu damaa'ir takalumu uma khiطaab aybat mutamim mutakalimka macrifo badan mukhadabkaa ku xiga aayibka culima udambey aayibka ayaa udambeya saasay u kale macrifo badan yihin agga tartiibtana waa sidaa laakiin markaynu leelahay damiirka ugu macrifo badan waa xilima lafdu ljalaalati acrafu lmacaarifi bilijmac waa sida ya mutaminkana insha allahu tacala waan ku gaari doonaa saaxibu tashwiiqna wuxuu odhanaya waclam ana acraf almacaarifi aljalaalatu ijmaacan saasuu odhanaya markaa mudmarku kolka ugu macrifo badan yahay waa markaynu ka reebno asmaada ilahay marka aynu ka reebno weeyaan markaasuu ugu macrifo badan yahay markaasi ayuu ugu macrifo badan yahay ibn alxaaji wuxuu odhanaya alsmu lmudmaru badaca bihi lnahu acrafu lmacaarifi bacda ismi jalaala buu odhanaya kadibna qisu soo naqlinaya wuxuu odhanaya waxaa soo aroortay siiba weyhi in ruyo lagu arkay markii u dhintay kadib kadibna waxa lagu yihi ma facala allahu bika ilaahay muxuu kaa yeelay siiba weyhiow kadibna wuxuu yidhi afara li ilaahay wuu ii dembi dhaafay kadibna waxaa lagu yidhi faqiila lahu bima ilaahay muxuu kuugu dembi dhaafay kadibna waxaa la yidhi wuxuu yidhi oraadii aan ohan jiray acrafu lmacaarifi aldamiiru bada ismi ljalaala sheegaan kista ay sheegaan weyan waa yahay marka taasa ugu macrifo badan waa basiir bay la tahay laqmadaan ku celina culimay wlmacrifatu macrifadii hamsatu ashyaaa shan shay weeyi waa toddobaynu nidhi toddobadaa mid sheekhu sidiisu uga tego wuu ka tegey nakiradii maqsuudadii muu sheegin iyada ijmaal ahaan waa shan buu yidhi laakin tafsiil ahaan mubhamkay laba inoogu hoos jiraan ismulishaarati iyo ismulmawsuul labadaasa inoogu hoos jiraan wlmacrifatu macrifadii hamsatu ashyaa shan shay weeyi alsmu ismigii weeyi ismigii almudmaru mudmarka ahaa wadalika tusaale naxwu ana iyo wa anta weeyi wlsmu ismigii weeyi ismigii alcalamu calamka ahaa wadalika tusaale naxwu zaydin iyo wamakata weeyi wlsmu ismigii weeyi ismigii almubhamu mubhamka ahaa wadalika tusaale naxwu haada kan wahaadihi tan wahaaulaai kuwan wlsmu weeyi alladii ismigaaso wlsmu weeyi alladii ismigaasoo alalifu walaam waa mubtadam akhara fi waa khabar soo taqadumay istaqara uu sugnaaday fiihi ismiga dhexdiisa alalifu alif iyo walaamulaam wadalika tusaale naxwu rajuli iyo wlulaami weeyi algulaam iyo arajulu waa maxay de al baa ku jirta waa macrifa laodhanaya iyo wamaa kii weeyi ismiga horeynu ku cadfana udiifa la tiiriyey ee la idaafeeyey huwa maaga ilaa waaxidin mid loo idaafeeyey oo min haadihi tan kamida alarbacati afarta a mayna basidayn macaariftii waa imisa mid sheekhu mabuu sheegin lix buu sheegay shan buu sheegay midna wuu kuga hoos ijmaalsan yahay tafsiil ahaan lix buu sheegay midna wuu ka tegey waa basiid bayna tahay se u kale macrifo badan yina waynu sheegnay masalada u dambaysa waa tacriifu nakira wuxuu yidhi sheekhu wa nakiratu nakiradi kullu ismin ismi dhammaantii weeyi kullu ismin ismi dhammaanteed weeyi ismigaasoo shaa'icin faafaya huwa ismigu fii jinsihi jinsigiisa dhexdiisa ku faafaya kaasoo laa yakhtasu aanu la gaar noqonayn bihi ismiga waaxidun midi aanu la gaar noqonayn waaxidka oo duuna aakhara mid kala sokadiya wa taqriibuhu ay wa taqriibu xadin nakirati ilaa fahmi lmubtadi kullu ma ismi dhammaantii weeyi kaasoo saluxa usuubaday dukhuulu alifi alifi inay gasho walaami iyo laami inay gasho calayhi ay cala lsmi ismiga dushiisa wadalika tusaale naxwu rajuli wlfarasi weeyaan e nakiradii culimay laba laba tacriif u saaray tacriifun xaqiiqiyun wa tacriifun taqriibiyun labadaa tacriif u saaray tacriif waa tacriif taxqiiqiyo waa ka dhab ahaan loo qeexo nakirada midna waa mid taqriibiya oo ardayga mubtadiga ayuu usoo dhaweynaya labadaa qeexitaan buu ku qeexay tacriifka taxqiiqigaa wuxuu ku yidhi waa ismi kasta oo shaa'ic ku ah jinsigiisa tusaale rajulun waa nin maad odhan kartaa hadda anun baa rajul la yidhahda ya qof kasta oo laboo qaan gaadhi rajul baa la dhahda soo ma dee ma odhan kartid rajul magacan anun baa iskale waa caam yuu caam u yahay nin kasta oo lab oo qaan gaadhi de rajul baa la dhahda imra'atun ka waran gabar kasta qaan gaadha imra'atun baa la dhahda hadday gabadh kale itira ka waran imra'atun anun baa la dhahda dee kama yeelana ismigani waa nakiro jinsigiisa oo dhan shayga ku faafa ee midi gaar aanu la noqonayn ku kale la sokadi maxaa la odhanayaa waa nakira la odhanaya tusaale farasun waa nakiro hadda waa faras oo dhan mid keliya faras la odhan maayo saxiix walala waa basid beleta kaasi waa tacriifka nakirada ee xaqiiqiga tacriifka taqriibigii waa maxay tacriifka taqriibigii waxa weeyaan ismi kasta oo haddii al aad u bandhigtid aqbali kara waa sidaa ismi kasta oo hadii al aad u bandhigtid ood geli istiraadid aqbali kara maxaa la odhanaya waa nakira la odhanaya markaa sheekhu wuxuu noogu tusaaliyey naxu rajuli walfarasi arajul iyo alfarasi waaba macrifade arajul iyo alfarasi waa macrifa waa mulaaxabo waxaa fiicnaan lahayd inayna idhaahdo naxwu rajulin wa farasin inayna idhaahda iminka wuba inoo geliye iminka arajuli iyo alfarasi saasay macrifo ku yihin laakin maxaa fiicnaan lahayd inayna idhaahdo naxwu rajulin wa farasin kadibna ashii aynu ku dayno ashii maadaama ay aqbalayaan aynu nidhaahno waa nakiro laakiin hadda tusaalaha inoo yaalla waa maxay de waa macrifo macrifa inoo taale imikuban kasoo sheekeynayne ismiga al wataa waa maxay de waa markaa iska ilaali ardayga intaas way iska hoos gashaa alrajul iyo alfarasi tusaala sheekhu ku siiye waa macrifa e waxaa loo jeedaa ismi kasta oo alif ali ayna ku jirin laakiin hadii loo bandhigo aqbali karaa loo jeeda saa u fahma haddii loo bandhigo oo geli lais yidhaahdo aqbali kara kaasaa nakira marka arajul iyo alfarasi hadda waa macrifo laakin waxa ficnaan lahayd in la idhahdo naxwu rajulin wa farasin kadib ashi markaynu ubandhigno way aqbalayaan markaa nakira ayay noqonayaan marka labadaa tacriif ayuu nakiradina saaray tacriifun xaqiiqiyun wa tacriifun taqriibiyun wuxuu yidhi wanakiratu nakiradii kullu ismin ismi dhammaantii weeyi ismigaasoo shaa'icin faafaya imikadana kasoo sheekeynayna ka warran halka wanakiratu nakiradii kullu ismin ismi dhammaanteed wey ismigaasoo nactimaynayn ka warrama waa nactiye ma xaqiiqiba mise waa sababi eeg waxaa loo baahan yahay tatbiiq baa loo bahan yahy moogta isku daydaan meelaha xitaa markaad akhriyaysaan carabiga inaad isku tadbiiqin kartaan ka soo saari kartaan hadda waa xaqiiqi baad tidhahdeen limaada muxuu ahaa maa rafaca damiiran mustatiran yacuudu ila lmancuuti hadda maynan sa lahayn shaaicin damiir baa ka noqonaya oo uu qarinaya caaqinin bu lama ismu faacile ismi buna u noqonaya oo mancuuta zaydun ha eeganta sheekh ma zaydun maad eeganaysid zaydun ha eeganina caaqiluna ha eeganina labadaasuna ha eeganina kuwa laftooda kamida kadib waa xaqiiqiye afar buu toban ka raacaya mayna saxayn awjulicraabki muxuu ka raacay kasruu ka raacay mufrad iyo iyo iyo musaniyo jam muxuu ka raacay mufrad buu ka raacay aye tadkiir iyo taniis muxuu ka raacay tadkiir buu ka raacay tacriif iyo macrifiyo nakiro muxuu ka raacay naki waana saa uga soo saari kartaan insha allah wanakiratu nakiradii kullu ismin ismi dhammaanteed weeyi ismigaasoo shaa'icin faafaya ay huwa ismigu fii jinsihi jinsigiisa dhexdiisa ku faafaya afraadda jinsiga oo dhan kaasoo laa yakhtasu aanu la gaar noqonayn bihi ismiga waaxidun midi aanu gaar la noqonayn waaxidka oo duuna aakhara mid kala sokodi ahaaday aakhari maa iska ilaaliya waa aakhara mana kutubta idin kordhiin waa aakhara weeyaan waa ismi maalansarif on gaari doonaa waxa u diidaya sifi iyo wasnu ficil akhar buu asalki ah laba hamzo akhar ayuu ahaa kadibna insha alla kutubta damaan soo dhawayntiisu ismigaa nakirada ah soo dhawayntiisu kullu ma ismi dhammaantii weeyi kaasoo saluxa usuubaday dukhuulul alifi alifi inuu galo wallaami iyo laam inuu galo calayhi ay cala lismi ismiga dushiisa saluxa muxuu inoo dabdinaya salaxa salaxa saluxa labadabaad waad u dabdin karta waad akrin karta biwasni facula iyo biwasni facala sarfi waan ku baran doonaa insha allah wadalika tusaale naxwu rajuli walfarasi weeyaane waxaa ka ficnaan lahayd naxwu rajulin wa farasin baa ka khulaasada baabkan culimay sheekhu wuxuu kaga waramay saddex masale keliya saddexdaa masale waa maxay dikru maa yatbacu annactu fiihi almancuuta waxa nactigu mancuudka uu ka raacayo hadduu nactigu xaqiiqi yahay afar buu toban ka raaca hadduu sabab yahay labuu shan ka raaca soo basiid ma masalada labaad dikru aqsaami lmacrifa macrifada qeexi eh, aqsaamteedii bay noo sheegay macrifadu maxaynu nidhi macrifadu waa toddoba inaynu guud ahaan waa toddoba sida raajixa toddobadaa mid sheekhu kamabu hadal nakirada maqsuudada shan buu sheegay shantaa mubhamka ayuu midig ku ijmaalsan yahay oo ah ismi mawsuul iyo ismi ishara halkaa ku hoos ibhaamsan markaa lix buu sheegay haddaynu tafsiilino siduu isagu u dhigay haddaynu sheegnana shan buu inoo sheegay waa yahay nakiradiina laba tacriif uu saaray masalada udambaysa waa dikru tacriifi nakira laba tacriif uu saarayo tacriifun xaqiiqiyun iyo tacriifun taqriibiyun imise masln xagga hore lix iyo labaatan baabkii ugu horrey waxanu kaga warranay saddex maslo baabkii labaadna waxaynu kaga warranay baabulicraab saddex maslo baabu macrifati calaamatulcraab waxaynu kaga warranay laba maslo waa imisa sideed fasalkii waxaynu kaga warranay hal maslo sagaal baabulafcaal waxaynu kaga warranay saddex maslo koob iyo toban ma labiyo toban ma labiyo toban baabulfaacil waxaynu kaga warranay laba afar iyo toban naaib faacilka waxaynu kaga warnay saddex toddobiyo toban waxay noogu xigay mubtadiye khabar afar baynu kaga warnay koob iyo labaatan soo maa xalay shan baynu ka warnay lix iyo labaatan masalo weyan soo lix iyo labaatanka waxaad ugeysataa saddexdan caawa sagaal iyo labaatan masalo inu kitaabkiyaa jiri weli ka marana culimay sagaal iyo labaatankaasi iska xifdiyo iska ilaaliya wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta